inuu sal allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamedi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin alcalam ismun yucayinu lmusamaa muطlaqan calamuhu ka jacfarin wa khirniqa wa qaranin wa caadanin wa laaxiqin wa shadqamin wa haylatin wa waashiqin wasman ataa wa kunyatan wa laqaba wa akhiran daa in siwaahu saaxiba wain yakuuna mufradayni faadif xatfan wailaa atbici aladii radif wa minhu manquulun ka fadlin waasad wadurtijaalinka sucaada wa'udad wajumlatun wamaa bimazin rukiba daa'in bigayri weyhi tama ucriba washaaca fi laclaami duulidaafa ka cabdi shamsin wa abiyi quxaafa wawadacuu libacdi alajnaasi calam ka caalami alashkhaasi lafdan wahuwa cam min daka ummu ciryatin lilcaqrabi wahaakada hucaalatun lilthaclabi wa miluhu baratun lilmabarra kada fajaari caalamun lilfajre alcalamu haadaa maxalluhu wa mabxathuhu ismun ismi weeye ismiga oo yucayinu cayinaya almusamaa ka lagu magacaabay ayuu cayini mutlaqan xaaluu yahay mid la idlaaqay calamuhu ismigaa calamkii ka jacfarin iyo wakhirniqa iyo wa qaranin iyo wacadanin iyo walaaxiqin iyo washadqamin iyo wahaylatin iyo wawaashiqin weeye macaariftii ayaan ku soo jirnay damiir ayaan ka soo baxnay kii labaad weeye macaariftu lix bay ahaayeen ama toddoba musanifka lix buu sheegay lixda ayuuna sharxayaa mid toddobaadna wuu jirayoo munaada nakira kayru maqsuuda nakira maqsuudan u jeeda yaa rajulu yaa jibaalu macrifo wey nidaha ayaana macrifaynaya marka lagu daro toddoba ay noqonayaan macaarifta kii labaad weeye calamka lafdigan calam ah aslu luqaha buurtaa la yidhaahdaa oo waxaa baytu shaacira ah, kaannahu calamun fii ra'sihi naaru khansa gabar la yidhaahda walaalkeeda oo la dilay u oynaysay gabayadeedii waxaa ka mid ahaa wa ina sakhran lata'timu alhudaatu bihi kaannahu calamun fii ra'sihi naaru wa ina sakhran ninka sakhara lata'timu lhudaatu bihi kuwa soconayo guuraynaya ayaa fiirsan jiray kaannahu calamun sida asagoo buura fii ra'sihi naarun madaxa uu dab kaga shidan yahay calamun bimacnaa aljabal bay ujeedaa munshaaati kalaclaamina aayad fi lbaxri kalaclaamina aayad qur'aani weeye walahu ljawaari almunsha'aatu fi lbaxri kalaclaami aclaami buuroo kalead moodaa dooniyaashu marka ay badda dhex taagan yihiin waxaa kaloo calamun la yidhaahdaa raayadana waa la yidhahdaa bandiiraddana calam waa la yidhaahdaa waayahay istilaaxan naxwiyiinta calam waxay u yaqaanaan musanifka ismigan uu tacriifinayo calam waxay u yaqaanaan naxwiyiinta ismigan musanifka uu tacriifinayo kuna tacriifinayo waa ismi musamihiisa cayinayo isagoon waxba loo eegin mutlaqan isagoon waxba loo eegin wuxuu u jeedaa ismiga macaarifta waxa macrifaynaya marka la eego afar qeyb oo annagii u qeybinnay qaar waxaa macrifeeyaa qariina lafdiya qaarna qariina macnawiya qaarna qariina xisiya qaarna bilaa qariina ayuu macrifo yahay qaar qariina lafdiya ayaa macrifeeya qariina lagu hadlayo saddex ismi bay ahaayeen ismi mawsuul silada macrifayni ismigii al lagu macrifeeyeyna ashaa macrifayni ismiga la idaafeeyeyna mudaafu ilayhiga macrifayni saddexdaa qariina lafdiya yaa macrifaysa qariinatun macnawiyatun damiirka weeyaano waxaa macrifaynayaa ee takallumka uu tusinayo ama khitaabka uu tusinayo ama ghaybada uu tusinayo waa qariina macnawiya ah munaadaha haddii lagu daro nakirada maqsuudadana lafteedu waxaa macrifaynayaa qariina macnawiya oo iqbaalka iyo qaabilidda la qaabila ayaa macrifayni oo qariina macnawiya labadaa ayay isla soo geli waa addamiiru waalmunaada qariina xisiyana isbul ishaaraha weeyaanoo ku fartaagidda xaadiridda meesha uu taagan yahay ee farta lagu taagayo ayaa macrifayna waa qariina xisiya bilaa qariinana waxaa macrifaynayaa calamka calamka macrifo weeye bilaa qariina lafdiya walaa macnawiya walaa xisiya qariino lafdiye iyo xisiye iyo macnawiya midna uma baahna wadciga iyo dejinta magaca ruuxan loo dejiya ayuu macrifo ku yahay waa haddaba calamka cidda lagu magacaabayo laba qeyb ayay u qeybsantaa cuqalaa iyo hayru lcuqalaa cid caqli caqlileh calam waa loo dejiyaa sida bani aadamka oo kale yuusuf maxamed axmed iyo wixii lamida hayrulcuqalana waa loo dejiyaa cidaan caqli lahayn xayi iyo wax nool ha noqdo ama arda iyo dhul ha noqdo sida musanifkaba uu miiaalinayo sideed magac ayuu miaaliyey ismun waa khabar muqadama yucayinu lmusamaana ismunta ayuu nacti ka yahay mutlaqanna xaalo weeyaanoo yucayinu faacilkiisaoo ismiga u noqonayuu xaalo ka yahay calamuhuna waa mubtada damiirka calamuhu laba wej ayaa kuu bannaan meesha aad u celini ismunta hore inaad u celiso idaafadana bimacnaa min bay noqoni calamuhu calamun min alismi waa calam ismiga ka mid a calamuhu ismiga calamkiisi wey musamaha inaad u celisaana waa kuu bannaan tahay oo idaafada bimacnaa lam aad ka dhigto calamuhu calamulmusama calamu lilmusama kan lagu magacaabay calam uu leeyahay wey ismun ismi weeye ismiga oo yucayinu cayinaya almusamaa kan lagu magacaabay ayuu cayini mutlaqan xaaluu yahay ismiga mid la eh la ilaaqay yacni bilaa qariinu u jeeda calamuhu ismigaa calam ka mida ama calamuhu musamaha cidda la magacaabay calamka uu leeyahay wadaalika ka jacfari nin magicii weeye waagii hore biyaha yaree socda ayaa la dhihi jiray isha biyaha ahee socotaa jacfar la dhihi jiray laakiin ninaa loo bixiya waagii dambe wa khirniqa gabar magaceeda weeye tarfa binu cabdigii shaacirka ahaa ee mucallaqaadka aan ku soo marnay mucallaqada labaad ayuu lahaa walaashiisaa khirniqa la dhihi jiray waagii hore waladu arnabkaa la dhihi jiray bakaylaha canugiisa yar ayaa khirniq la dhihi jiray beytushaacir ayaa wuxuu yahay ida alcajuuzu gadibat faطalliqii walaa taradaaha walaa tamallaqii wacmid liukhraa daata dallin muuniqin layinata almasi kamasi lkhirnaqi ida alcajuuzu qadibat islaan weyn hadday kugu caraarto fatalliq iskaba furkulaha walaa taradaaha ha raalligelini walaa tamallaq ha isku dhadhajini wacmid liukhraa mid kale raadso daata dallin isjejabin u saaxiiboo muuniqin yaabgelin layinatalmasi taabashadeeda ay jilicsan tahayo kamasil khirnadi bakayla canugiisoo kale kulaha <laughs> marka khirniga waxaasa la dhihi jiray waagii hore wa qaranin qaran weeye qabiilo magaceed wey uweysul qarani qolada loo nisbeeyo wa cadanin magaalo magaceed wey wa laaxiqin faras magac uu leeyahay weeye wa shadqamin rati magicii weeye wa haylatin ri magaceed weeye wawaashiqin ey magicii weeye waka wasman ataa wa kunyatan wa laqaban wa akhiran daa in siwaahu saxiiba ataa calamkii wuu yimi isman xaaluu ismi yahay wa kunyatan xaaluu kunyo yahay walaqaban xaaluu laqab yahay wa akhiran dib u dhig daa kan dambe laqabka ah in saxiiba waa haddii uu la saaxiibo siwaahu asaga cidaan ahayn yacnii calamka waxaa loo qaybinay saddex qayb ismi iyo laqab iyo kunye saddexdaa ayuu u qaybsamaa baabkan haddii la joogo ismi waxaa loo jeedaa qasiimu laqabi waalkunya yacnii laqab iyo kunya mid ka soo horjeedaa loo jeedaa oo daatada magaca daatada keli tusinaya ayaa la yidhaahdaa in looma jeedo ismigii aan ku soo marnay baabulkalaam markii aan ka soo hadlaynay kelimadu saddex bay u qaybsantaa ismi ficli iyo xaraf ismigaasi qasiimulxarfi waalficli buu ahaa ficliga iyo xarafka ayuu u dhigmayuu garab taagnaa calam oo dhan waa wada ismi oo calam ficli ah ama xarafe ma jiro ee ismun wuxuu u jeedaa daatada kale ayuu tusinayaa macno kalena tusin maayo iyo laqab iyo kunyo saddexda ayuu u qaybsamaa waayahay tafriiqinta la kala geynayo sida wanaagsan uguna fiican waxa weeye in la yidhaahdo ismiga shayga marka la arkee u hore magaca loo bixiyo wey magaca shayga marka la arkee u hore loo bixiyaa waa ismi kunya ma aha la qabno maaha ab iyo um ha lagu bilowdo ama yaan lagu bilaabanin mushcir ha noqdo ammaan ama cay ha tusiyo ama yuusan tusinin magacaa shayga marka u hore loo dejiyaa yaa ismi abuubakrin ruux haddii loo bixiyo marka u hore abuubakrin bakrin kunyo noqon mayse waa ismigiisi magiciisi wey waa zaynulcaabidiin ayaa ruux loo bixiyey markuu dhashay ismigiisi weeye laqab ma noqonayo ismigu shayga marka u hore ee la arko magaca loo bixiyaa ismi la yidhaahdaa magaca marka la bixiyo kadib magac labaad haddii la bixiyo magacaa labaadee la bixiya calamkaa labaadee la bixiya ayaa waxaa loo qaybinayaa ab iyo um in lagu bilowdo iyo inaan lagu bilaabanin ab iyo um haddii lagu bilowdo magacii ruuxa waa loo bixiya caadi waa la yaqaanaa magicii kadib ayaa waxaa loo bixiyey magac kale magacan kale ayaa waxaa lagu bilowday abun ow ummun ab iyo um kelina maahe ab iyo um iyo ibnin iyo bintin iyo akhin iyo ukhtin iyo khaalin iyo khaalatin iyo camin iyo camatin waxaasoo dhan wixii lagu bilowda waa kunya haddii waxaa lagu bilowdo waa kunya mushcir ha noqdo ama yuusan noqonin ammaan iyo cay ha tusi ama yuusan tusin oo ummulkhayri gabar magaceeda hindun la yidhaahdo ayaad ummul u bixisa mar labaad ummulkhayri mushcir waaye ammaan buu tusinayaa maca daalika laqab ma ahee waa kunya maadaama ab iyo um lagu bilowday oo um lagu bilowday waayahay magacaas abka iyo umka lagu bilowday kadib ayaad magac saddexaad bixisay ama magacii labaad baabaad ab iyo um ku bilaabanin mushcir buuna noqdayoo ammaan buu tusinayaa ama aduu sifuu tusinayaa ammaan iyo cay keli shardi ma aha sifuu tusinaya mar hadduu sifo tusiyo khalaas laqab buu noqonaya markaa laqab uu noqonayo kunya ha la dejiyo ama yaan la dejinin farqi male haddii kunyo horey loo dejiye ismigani kunyana uu leeyahay calamkani iyo hadduusan lahayn waa isku mid marba haddii ab iyo isagoon um lagu bilaabanin mushcir uu noqdo oo ammaan iyo caymid uun u tusiyaa wuxuu noqonayaa laqab ayuu noqona waayahay ka waran magac baa dejisay ruuxa magaciisii magac labaad ayaa dejisay magacii labaad ab iyo um laguma bilaabanin mushcirna ma aha ismi labaaduu noqon yanii magac baad mar u bixisay mar labaadaad magac labaad bixisay magacii labaad mushcirba ma aha ammaan iyo cay midna ma tusinayo abyo umna kuma aadan bilaabanin hee ismi labaaduu noqonayaa laqab iyo kunya midna ma aha haddii ay isu yimaadaan ismi iyo laqab iyo kunya oo ruuxa wuxuu leeyahay ismi laqab kunya saddexda buu leeyahay saddexdiiba inaad ku sheegtaa dooni qaabkeed u kala hormarin kunyada bal xagga ii dhig tartiib male sida raajixa ah ismiga iyo laqabka in la kala dibdhigaa waajibi ismiga la hormariyo laqabkana la dibdhibo waxaan bannaanayn laqabka inaad hormariso ismigana aad dambayso mithaal aan ku siiyo nin ayaa maxamed la yidhaahdaa magacii zaynulcaabidiinna waa laqabkiisi waxaad rabtaa maxamed iyo zaynulcaabidiin labadaba inaad ku wada sheegto jaaa muxamedun zaynulcaabidiin inaad tidhaahdo magaca ismiga muxamed ee hormari zaynulcaabidiinna dambaysi sidaa ayaa waajib oo waxaan bannaanayn zaynulcaabidiin inaad hormariso jaaa zaynulcaabidiina muxamadun inaad tiraahdaa ma bannaan sababka loo diidaayaana waa saddex arrimood saddexdaa arrimood waxa weeye kow ismiga daatada oo keli ayuu tusiyaa laqabkana daatada iyo ziyaaduu tusini daatada ruuxan lagu magacaabay wuu ku tusini ziyaado oo ruuxan in la caynaya ama la ammaanaya wasfigaana wuu tusini ee laqabka haddii aad hormariso ismigii waa laga kaaftoomi waayo ismiga wixii uu tusin lahaa iyo ziyaadabaa laqabkaa tusiye loo baahan maayo si marka ismiga aan looga maarmin isaga waa in la hormariyaa waa kow arrin labaad laqabka inta badan waxaa laga keenaa waxaan bini aadam ahayn xayawaanaadka aan bini aadamka ahayn ayaa laga keenaa sida badqatu oo kale badqa shimbirta caloosha weynaa la yidhaahdaa ee haddii aad laqabka hormariso xayawaanaadkaana laga keenay marka horeba waxaa loo malaynayaa bada inaad u waddo shimbirtii caloosha weyneeda aadan ruux biniaadama ku wadin kasi aan loogu malaynahe magaca hormari waa yahay labaad saddexaad sababka saddexaad ee loo hormarinayo ismiga laqabku bimacna alwasfi buu wataa nacti ahaan buu u yar eg yahay nactina mancuudkiisa kama hormari karo mar hadduusan nacti hormari karinay mancuudkii uusan ka hormari karin laqabkana macna nacti ayuu wataaye isna in la hormariyaa ma bannaane saddexda arrimood ayaa loo diidayaa laqabkii in la hormariyo waayahay laqabka in la hormariyo waxaa la diidi laqabka isticmaalka hadduusan ku badanin xataa saara kalismi ismigoo kale ilaa uu ka noqdo hadduusan isticmaalka inta uu ku bato ismigoo kale uu la mid noqdo macnihii mushcirka ahaaye uu tusin jirayna nasyan mansiyan uu iska noqdo he markaa laba ismi bay noqonayaan kaa doontaad hormarini nabiyulaahi ciisa ciisa baa la yidhahdaa magicii almasiixna laqabkii ayuu ahaa haddaba almasiix sida ciisoo kale loo isticmaalay oo macnihii loo dejiyey waagii hore waa layska halmaamay wuxuuna noqday sida ciise daatada uu u tusinayo kale ayuu almasiixna daatada u tusin khalaas waa la hormarinay inama almasiixu ciise bnu maryama aayad qur'aana inama almasiix laqabkii baa la hormariyey ciisaayoo ismigeena waa la dembaysiiyey waayo laqabka wuxuu noqday kal ismi waa yahay kunyadaa kuu timid jumhuuru naxwiyiin laba wej ayay isugu khilaafsan yihiin yani naxwiyiinta laba wej isugu khilaafsan jumhuurtooda waxay leeyihiin kunyada tartiib male leh iyo ismi haddii ay isu yimaadaan ismiga hormaray ama kunyada hormaray farqi male leh kunyo iyo laqab haddii ay isu yimaadaan kunyada hormaray ama laqabka hormaray farqi male taas ayaa loo badan yahay ibnu maaligase taa ma marin qool laga xoog badan yuhuu maray oo ismiga iyo kunyada sida ismiga iyo laqabku waxaan u jeedaa laqabka iyo kunyada sida laqabka iyo ismiga loo kala tartiibinayo ismiga iyo kunyadana in loo kala tartiibiyolaqabka iyo kunyadana in loo kala tartiibiyo ay waajibo oo kunyada mar walba waa inay dambaysaayo ismigana waa inay ka dambaysaa laqabkana waa inay ka dambaysaa waxaan u jeedaa laqabka laqabka waa inuu mar walba dambeeyaayo ismiga waa inuu horeeyaa kunyada waa inay horeysaa oo kunyo iyo laqab meel haddii lagu wada sheegayo ibnu maaliga wuxuu maray kunyada waa in la hormariyaa laqabkana waa in uu dambeeyaa sida ismiga loo hormarinayo laqabka loo dambaysiinayo laakiin waa weji laga xoog badan yahay ataa wuu yimid calamkii isman xaaluu ismi yahay wa kunyatan xaaluu kunyo yahay wa laqaban xaal uu laqab yahay waakhiran dib u dhig daakani isbul ishaaraha qariibkaa waxa uu ku ishaaraya waa laqabanta waakhiran dib u dhig daa laqabkani in saaxiba haddii uu la saaxibo laqabka siwaahu asaga waxaan ahayn laqab waxaan ahayn hadduu la joogo oo ismi iyo kunya hadduu la joogo asaga dib u dhig sidaa ayuu u jeedaa waakhirada in siwaahu in shardiya weeye saaxibadaa ficli ay fasiri ayaa ficlu shardi u aho meesha ka xadfan faacilkana waa damiir mustatir siwaahudana saxiibada xadfan ayaa mafcuul u qaadanay in saxiba laqabka haddii uu la saaxibo siwaahu laqabka cidaan ahayn saxiiba hadduu la saaxibo wain yakuunaa mufradayni faadif xatman wailaa atbici ladii radif wain yakuunaa labadii la kala dibdhigaya haddii ay yihiin mufradayni laba mufrad faadif idaafee xatman waajibnimo wailaa haddayan mufradeen ahayn atbic raaci aladii kan radifa fangalay raaci kan hore yacni wuxuu leeyahay ismi iyo kunyaa meel isugu yimid ismigii waa in la hormariyaa laqabkana la dambaysiiyaa qaabkee loo icraabaya ismiga caamilka ka horeeyaa ku camalfali oo hadduu faacil yahayna de faacilnima lagu rafcini naaibulfaacilnima mubtadanima khabarnima hadduu mansuub yahayna dee caamilka hore unbaa nasbiniyo mafcuulu bihinnimu ku nasbini darafnimu ku nasbini inna iyo akhwaadkeeda waka adigu cawaamishii camalfalaysay ayaa ku camalfalay waa ismiga laqabka dambe ayaa yimid laqabka dambe ismiga iyo laqabka mufradeyn haddayan ahayn mufradeyn haddayan ahayn saddex suuraa ka soo bixiya yacnii ismiga iyo laqabka afar suuraa ka surowda murakabeen inay yihiin mufradeen inay yihiin ismigaa murakab ee laqabkaa mufrada ismigaa mufradee laqabkaa murakab ee afarta xaala ka soo bixi mufradeen haddayan ahayn mufradeen haddayan ahayn waa haddii murakabeen ay yihiin ama ismigaa murakaboo laqabkaa mufrada ama ismigaa mufradoo laqabkaa murakaba saddexdaa jeer taabicnimaa waajibi laqabka waa inuu taabic u noqdaa ismiga taabicaasina waa bayaan ama bedel bayaannimaada icraabi ama bedel miiaal jaa cabdulaahi zaynulcaabidiin ninbaa cabdulaahi la yidhahdaa zaynulcaabidiinna waa laqabkiisa hee cabdullaahi ismigii waa murakab tarkiib idaafi ah zayn lcaabidiinna waa murakab oo tarkiib idaafi ah cabdullaahida hormare cabdu jaa'ada ayaa faacilnimo u rafcini allaahidana waa mudaafu ilayhi zaynudana cabduda ka bedel ama ku bayaani oo taabicnimadaasi ayaa laazim waxaa la mide haddii miduun mufrad yahay midana murakab yahayna waa la mide haddiise mufradeen ay noqdaan in laisu idaafeeyaa waajibi cinda albasriyiin musanifkana madhabkaasu raacay mufradeen ay noqdaan ismigaa mudaaf noqoni laqabkana mudaafu ilayhinimaan lagu jari arrinkaana waajib weeye cinda albasriyiin kuufiyiin waxay leeyihiin idaafadu waa bannaan tahay waxaase ka fiican taabicnimo oo marka ay murakabeen yihiin sida taabicla isaga dhigaya lafteeda marka ay mufradeen yihiin taabicla isaga dhigaa waa bannaan tahay sida saciid iyo kurus nin ayaa magacii saciidi la yidhaahdaa kuruzunna waa laqabkiisi kursiga asluluqaha waxaa la dhihi jiray macaani badan ayaa lagu idlaaqaa waxaa ka mid a ruuxa hoolaha dadka u raaco mishaarka la siiyo yaa kursi la yidhaahdaa ruuxa daciifka liitana kursi waa la yidhaahdaa waayahay si kastaba ha loo wadee kursun ayaa ruux laqabkii u yahay saciidna waa magicii magacii iyo laqabka waa laba mufrad basriyiin waxay leeyihin laisu idaafeeyaa waajiba oo jaaa saciidu kursin la yidhaahdo waayahay kuufiyiinna waxay leeyihiin waa idaafada waa bannaantahay laakiin waxaa ka fiican taabicnimo in la yidhahdo jaaa saciidun kursun in la yidhaahdaa fiican madhabka kuufiyiintaana raajixoo xoog badan waayo saciida ninkanaa la yidhaahdaa kursina asaga umbaa la yidhaahdaa laba ismi haddii la isu idaafaynayana laba macno inay ku kala dhacaana laazim oo musanifka laftiisaaba baabulidaafa wuxuu ku keeni doonaa walaa yudaafu smun limaa bihi itaxad macnan waawil muhiman idaa warad laba ismiyoo hal macno ku wada dhacaya weligaa ha isu idaafayni haddiiba ay soo aroorto carab laga maqlana awil hee kani in laisu idaafeeyo ma aha mar haddii aan laisu idaafayni karin taabicnimadaa fiican basriyiin waxay leeyihin waa laisu idaafaynayaa marka aan leenahay idaafo adiga aad bilaabi ma ahayd tii carab aad ka maqashay idaafadaa daa'im adigoo awilaya oo beydka baabulidaafa musanifka uu ku keeni doono ayaa lagu awiilayaa insha allahu tacala tawiilkiisana halkaasaa ugu teegi doono waayahay ismiga waa mufrad laqabka mufrad ismiga waa murakab laqab waxa murakab iyo mufrad iyo maxaa loo jeedaa baabkan haddii la joogo baabulcarab waxaa mufrad loo yaqaana maa laysa murakab sideedaba waxaa jira lafdigan mufrada ilaa afar baab ayaa mid walba isilaax gaar ahaaneed naxwiyiinta ay u yaqaanaan lafdiga mufrada baabulicraabi markii aan soo marayna mufrad naxwiyiinta waxay u yaqaaneen maa laysa muanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaa'i sita baabulcalam haddii la joogana mufrad waxay u yaqaanaan maa laysa murakaban waxaan murakab ahayn murakabkeena saddex qayb ayuu u qaybsamayaa musanifkaa soo wada tarkiib idaafi ah tarkiib isnaadi ah tarkiib masjia ah, saddexdaa wixii aan ahayn ayay mufrad u yaqaanaan baabulmubtada walkhabar iyo baabulnacti iyo baabulxaal saddexdaa baabna mufrad waxay u yaqaanaan maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla baabulmunaada iyo baabu laa tacmalu camala inana mufrad waxay u yaqaanaan maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf mid walba istilaax gaar ahaaneed ayuu leeyahay marka halkan mufrad waxay u jeedaan maa laysa murakaban waxaan murakab ahayn murakabkana musanifkaa keeni doona insha allahu taala wain yakuunaa haddii ay yihiin mufradayni laba mufrad haddii ay yihiin faadif idaafe ismigii iyo laqabkii weeye faadif idaafe xatman waajibnimo isugu idaafe wa ilaa atbic in shardiye ah yaa laa naafiya la dabariday waana laisku idqaame nuuntii reebanayd iyo laamta laisku idqaame ilaa ficlu shardigiina waa la xadfay wailaa atbic jawaabu shardigii oo fada ay ka xadfan tahay weeye ilaa dalabi weeye jawaabkiiye fa in la geliyaa waajib lahayd fadiina lidaruurati nadmi ayaa loo xadfay waa yahay ha u qaadanin ilaadii istinaa'iyada ahayd inay tahay in shardiyo laa naafiye lagu idqaami weeye ficlu shardigiina wuu xadfan yahay wailaa yakuunaa mufradayni bay ahaan lahayd in la qadaraa haddii la doono wain yakuunaa haddii ay yihiin mufradayni laba mufrad fa adif idaafe xatman waajibnima wailaa yakuunaa mufradayni laba mufrad haddii ayaan ahaynna atbici raaci alladii kii radifa fangalay kan hore raaci wa minhu manquulun ka fadlin wa asad wadurtijaalin ka sucaada wa uudad wa jumlatun wamaa bimasin rukiba daa'in bigayri weyhi tama ucriba washaaca fi laclaami dulidaafa ka cabdi shamsin wa abi quxaafa wa minhu calamka ayuu ka mid yahay manquulun mid meel laga keenay ka fadlin iyo waasadin weeye wadurtijaalin bilaabasho mid u saaxiibina waa ka mid ka sucaade iyo waudad weeye wa jumlatun jumla ka mid a iyo wamaa shay rukiba la tarkiibiyey bimasjin isku barax la tarkiibiyey wa jumlatun jumlo ayaa ka mid iyo wamaa shay rukiba la tarkiibiyey bimasjin isku banax la tarkiibiyey daakani in tama haddii uu taam noqdo bikayri weyhi weyhin waxaan ahayn haddii uu ku taam noqdo culima waa la icraaba wa shaaca waxaa faafay fil aclaami calamka dhexdii dulidaafati idaafa mid u saaxiibe ka cabdi shamsin iyo wa abi quxaafa weeye yacnii wuxuu leeyahay musanifka raxmatullaahi calayhi calamka laba qeyb ayuu u qaybsamaa manquul iyo murtajal cinda mid meel laga keenay iyo wa mid malkaa lagu bilowday macnaheeda waxa weeye ismigan calam inta aan laga dhigin waagii hore waxbaa loo isticmaali jiray oo isticmaal hore ayuu lahaan jiray isagoo isticmaal hore lahaan jiraa ruux loo bixiyey kaa manquul baa loo yaqaanaa mithaal aan ku siiyo asadun waa ismuljinsi nakira ah libaaxa ayaana loo yaqaan ninaad u bixisay asad ee asadkan intaadan nin u bixinin waagii hore waxaa loo isticmaali jiray bahalkaa duurka ku jiro magacuu leeyihu ahaa kaa manquul baa la yidhaahdaa murtajalla magacan ruuxan intaadan u bixinin weligii lama isticmaalin wax isticmaala adaa ugu horreeyey ninkanaadan ku bilowdood magac uga dhigtay kaana murtajal baa la yidhaahdaa labadaa qayb ayuu u qaybsamaa labadaa qayb inuu u qaybsamayaa muttafaq ma aha waa cinda aljumhuur laba qowloo kalaa jiraayo qole waxay leeyihiin calam oo dhan waa wada manquul calam murtajale ma jiro calam walba meel umbaa laga keenay qolaa sidan qolana waxay leeyihiin calam oo dhan waa wada murtajal labada qolba waa laga xoog badan yahay oo waxaa raajixa sida musanifka uu marayee ah calamka manquul iyo murtajal inuu u qaybsamo murtajal haddii uu yahay oo meel aan laga keenin dhibba male dee markaan baa la isticmaalay wax ka horreeya ma jiro hadduuse manquul yahay meesha laga keenay waxay noqon kartaa shay baa laga keena calamka manquulka ah yunqal min mawdica meel baa laga soo raraa waa sahlantahay kaasi ismuljinsi waa laga soo rari karaya isminakira sida asad yaad nin u bixisay masdar baa laga soo rari karaya fadlun iyo zaydun waay zaydun intaan magaca laga dhiganin masder buu ahaa zaada masdarkeedii weeye zaada yaziidu zaydan ka baaca yabiicu baycan oo kale weeye zaydan oo masder ahaydaad nin u bixisay fadlun ayaa la mid ah masder ayaa laga soo raray waa labo saddexaad waxaa laga soo rari karayaa ismi faacil sida xaari xaari ismi faacil weeye laakiin ninaad u bixisay waayahay xaari ismi mafcuul ayaa laga soo rari karayaa sida maxmuud iyo muxamed iyo amilatmubaalaqa laga soo rari karaa sida daxaak oo nin loo bixiye facaal wey waxaa laga soo rari karayaa sifa mushabbaha sida xasanaad nin u bixisay waxaa laga soo rari karaa ismu tafdiil sida akram baad ruux u bixisay waxaa laga soo rari karayaa ismulficli heyhaatad nin u bixisay iyo sahin iyo wixii lamida waxaa laga soo rari karaa ficli maadiyo bilaa faacila ficliga maadiyo keligii ah darabaad nin u bixisay waxaa laga soo rari karaa ficli mudaaricoo bilaa faacil ah yadribu baad nin u bixisay waxaa laga soo rari karaa ficlu amaroo bilaa faacila ah. ismit oo ficlu amar ahayd aamus ahayd macnaheeda ayaa mafaaza loo bixiyey meel bahgooya waagii dambe loo bixiyey ismit ashlaa saluuqiyatan baatat wa baata biha biwaxshi ismita fii aslaabiha aludad ya beytu shaacira biwaxshi ismita ismit ficlu amar buu ahaa laakiin meel baa magac looga dhigay waayahay waxaa laga soo rari karaa jumla ficliya waxaa laga soo rari oo ficliya faacila ma ficliya naaibulfaacil shaaba qabnaaha bariqa naxruwiyo waxaa laga soo rari karaa jumla ismiyaa jumla ismiyaa caraboo isticmaali lama maqal laakiin qiyaas ahaan waa bannaan yahay zaydun qaa'imarooda nin u bixisa wey waayahay waxaa laga soo rari karaa tarkiib masji ah bacla baka xadra muuta iyo siiba wehi wixii lamida waxaa laga soo rari karaa tarkiib idaafi ah laba ismiyoo isu idaafeeyey sida cabdullaahi iyo cabdiraxmaan iyo wixii la mid ah waxaa laga soo rari karaa ismi yaa u nisbe loo dambaysiiyo shaaficiyunaa nin u bixisay hee shaaficiyu nisbu ahaa waagii hore yaadan ku jirta yaa u nisbay ahayd nisbadii baad ka soo rarteen inaad u bixisay waayahay waxaa laga soo rari karaa ismi la tashiiriyey xudayr iyo usaydun iyo wixii lamid a weeye toddoba iyo tobanka arrimood ayaa calamka manquulka ee laga soo raraa waayahay calamka manquulka ee toddoba iyo tobanka arrimood ee laga soo rarayo qaabka loo icraabayo waxoogaa buu kala bedelaani miaal jumla haddii laga soo raro jumlada maxki bay noqoni waa la xikaayoone xarakadeedii waagii hore ay haysatay ayaa loo daayini icraabkana aakhirka jumlada ayaa lagu qadari miaal shaaba qarnaaha ayaad nin u bixisay jaaa shaaba qarnaaha waxaad leedahay markaad icraabi jaaa ficlun maadin shaaba qarnaaha faacilu jaaa marfuucun bija wacalaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala aakhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu aakhiri bisukuuni alxikaaya qarnaahaa aliftaa reeban waagii hore ee ficil iyo faacil iyo mudaafu ilayhi ay ahayd sukuunkiyaa lagu xikaayoonhay kaasaana mancinayaa inay xarakatulicraabkii daahirto tarkiib masji ah haddii uu yahay weyhi haddii aan lagu khatimin waa mucrab maa laa yansarifa weyhi haddii lagu khatimana kasraa lagu birayni siiba weyhi iyo camra weyhi iyo wixii lamida weeye waxyaabahaasu ka hadlaya wa minhu calam ayuu ka mid yahay manquulun mid meel laga soo raray ka fadlin masder ayaa laga soo raray wa asadin ismuljinsi ayaa laga soo raray wa durtijaalin ku bilaabasho mid uu saaxiibayna waa ka mid durtijaal min arijli baa laga keenay rijli waa lugaha waxaad irtijaal la yidhaahdaa ruuxa isagoon fariisanin oon arrinka ka fikirin waxa uu sheego miiaal dadka gabyo ayaa laba u qaybsama nin gabayga wuu diyaariyaayoo waxa laxniguu ka gooyaayoo dhowr beri ayuu soo diyaariyaa sida zuhayr binu abi sulma gabayadiisa xawliyaat ayaa la yidhaahdaa sanad buu diyaarin jiray ninna meesha unbuu imaanayaa golokaful wax la yidhahduu samayni markiiba dabaduu ka mari gabayga sida imru'ul oo kale inuu diyaariyo uma baahno ka inuu diyaariyo aan u baahnayn ayaa irtijaal la dhihi jiray irtijaal yacnii luguhuu ku joogsaday ma uusan fadhiisanin kama uusan fikirin markiiba wuu gabyaa loo jeeda durtijaal ninkaasi ayaa gabayga ku dheeraya laakiin khaladkiisaa badnaadaa inta badan ninka diyaariyo aad gabay uma yaqaano laakiin haddana sixiisaa badanoo khaladkiisaa yaraada ilaa wixii buu soo diyaariyeye durtijaalinkubilaabasho unbuu see hadda u jeedaa wadur tijaalinku bilaabasho mid u saaxiibe ka sucaada iyo wa udad sucaada oo islaan magaceeda iyo udad oo nin magiciya wa jumlatun jumlada waa ka mid wa jumlatun manquulunti ayay ku cadfan tahay waana cadfu khaasin cala alcaam khaas caam lagu cadfay oo jumlada manquulka unbay ka mid tahay oo calamka manquulka ah jumle iyo hayrul jumla u qaybsamaa jumle in laga soo raraa dhici karta jumla ficliya jumla ismiya midkay doontaaba ha noqoto wamaa shayna waa ka mid rukiba la tarkiibiyey bimasjin barax isugu tarkiibiyey bisababi masjin isku barxi sababkii la isu tarkiibiyey laba ismiga inta laisku daray hal ismi isku noqday laftiisa manquulku ka mid yahay daa kan dambe tarkiibu masjiga weye in tamma haddii uu dhammaystirmo biqayri weyhi weyhi waxaan ahayn hadduu ku dhammaystirmo ucriba waa la icraab oo mucriba waa la icraabay haddii weyhi waxaan ahayn lagu dhammaystiro mucrab ma la yansarifuu noqon sarfigana waxaa ka mancinaya calamnimada iyo tarkiibka masjiga wey haddii lagu khatimose mabni buu noqoni washaaca waxaa faafay filaclaami calamka dhexdii waxaa ku faafay dul idaafati idaafa mid u saaxiibe manquulun min mudaafin wa mudaafin ilayh mudaaf iyo mudaafu ilayhi mid laga soo raray ka cabdi shamsin iyo wa abi quxaafata weeye cabdi shamsin abii quxaafata waa mudaaf iyo mudaafu ilayhi keliya abii quxaafata ayaa juzga dambe maa laa yansarif oo calamnimo iyo ta'niis ayaa ka wada mancinaya abii quxaafa abibakar aabihi ayaa la dhihi jiray radi allahu canhuma wawadacuu libacdi lajnaasi calam ka calami alashkhaasi lafdan wahuwa cam min daka ummu ciryatin lilcaqrabi wahaakada hucaalat lilthaclabi wa milahu barat lilbabara kada fajaari calamun lilfajra wawadacuu waxay u dejiyeen libacdi alajnaasi jinsiyaala qaarkooda waxay u dejiyeen calaman calam calamka oo ka calamil ashkhaasi shakhsiyaale calamiyadiisii la mida lafdan xagga lafdiga kala mida wa huwa calamul-jinsigaana camma acamu ka camsa min daaka calamuljinsiga ayuu ka mid yahay umu ciryatin lafdiga lilcaqrabi hangaralla xaalu u sugnaaday wahaakada ka ayuu la mid yahay hucaalatu lithaclabi dawaca xaal u sugnaaday wa miluhu waxaa la mida baratu oo lilmabarati wanaagsamayn u sugan kadaa fajaarina waa la mid calamun calam ah lilfajrati xumaan samaynta calam ah ee calamka ayaa wuxuu u qaybsamaa laba qayb calamu shaksin iyo calamu jinsin calamu shaksin daata gaar ahaaneed magaca loo dejiyo ayaa calamu shaksin la yidhaahdaa shaksi gaar ahaaneed shay gaar ahaaneed magaca uu iska leeyahay calamu jinsinna jinsi dhan calam u leeyahay waayahay calamuljinsiga xaqiiqa ahaan ismuljinsiga ayuu la mid yahayoo waa nakira calamuljinsi in calamnimo lagu sheego waxaa keenay dani kugu qabatay qawaacid ay naxwiyiinta dejiyeen ayaa waxaa la arkay ismiganoo qawaaciddaa garab maray oo sida macrifo ahaan loola dhaqmay ismigiina waa nakiro xaqiiq ahaan haddii la eego waxay yidhahdeen ismigan aan idhaahno waa macrifo ku siiyo lafdiga usaamatu libaaxoo dhan ayaa la yidhaahdaa asadunna waa libaaxoo dhan haddaba usaamatu iyo asadun maxay ku kala beddelan yihiin mid walba libaaxoo dhan ayuu ku dhacayaa waa nakira iyagoo sidaa nakira u wada ah yaa waxay arkeen naxwiyiin usaamatu waa maa la yansarif cilooyinkii sarfiga mancinaya balka raadi taa u ta'niis way ku sugan tahay oo ta'niis waa la hayaa cillo kalese lama hayo waa yahay ilaa laba cillaa sarfiga marka ay wada mancinayaan midi waa inay calam noqotaa ama sifo waa inay noqotaa waa kaa nira soo maaha usaamatu calamna ma aha sifana ma aha taau ta'niid keli ayaa ku sugan taau ta'niid keligeedna cilooyinkii sarfiga mancintii keligood ku fillaa ma aha mar haddayan ahayn waxay yidhaahdeen ismigan macrifa ahaanta loola dhaqmay anniraahna waa macrifa oo macrifta waa tirsan yihiin ahee kee yahay anniraahna waa calam oo haddii shaksi gaar ahaaneed calam uma ahay calamuljinsi jinsi weeye aan iraahna yidhahdeen jinsiga libaaxnimada ayuu calam u yahay oo ismuljinsiga muxuu kaga bedelan yahay aaniraahna wuxuu kaga bedelan yahay laba arrimood xaggii wadciga iyo dejintii hore wuu kaga bedelan yahay isticmaalkana wuu kaga bedelan yahay wadciguu kaga bedelan yahay oo calamul-jinsiga markii la dejinayey waadicii dejinayey xaqiiqadoo gooni u taagan ayuu u dejiyey weliba xaadiro oho joogta xaggee joogta xaqiiqadoo dihnigiisa ku xaadirsan macnaha libaaxnimada ayuu qalbiga ka suuraystay libaaxnimadii qalbiga uu ka suuraystay qalbiga ugu suuraysan ayuu usaamo u bixiyo usaamo calam weeye xaqiiqadan qalbiga ku suuraysan ayuuna calam u yahay xaqiiqadii marka afraadday gashay ilaa xaqiiqa goonni u istaagi maysa libaax kastoo aragto usaamatu baad leedahay xaqiiqadan magacan u bixiya ayaa ku jirta ayaa loo jeedaaye amaa isbuljinsiga xaqiiqadoo kayru xaadira hayru muqayada xaqiiqadoona meella ku qaydin iskaba maqan ayaa loo bixiyey intaasay ku kala bedelan yihiin waxaa kaloo ku kala bedelan yihiin xagga isticmaalkana waa ku kala bedelan yihiin oo calamuljinsiga macaarifta wuxuu ka shabahaa lix wej calamuljinsiga macaarifta lix wej ayuu ka shabahaa lixdaa wej waxa weeye kow cillo kale haddii loo helo maa la yansarif buu noqonay sidaan haddeer miaalinayna usaamatu mubtaduu noqoni bilaa musawiq nakirana mubtada bilaa musawiq ma ayan noqon jirin mubtaduu noqoni bilaa musawiq waa labo saaxibulxaal ayuu noqoni bilaa musawiq oo baabulxaal markii aan gaarno waxaan arki doonaa nakira saaxibulxaal ma noqoto ilaa musawiq inay haysata mooye asaga saaxibulxaal buu noqonayaa bilaa musawiq waa arrin saddexaad arrin afraad in la idaafeeya ma bannaano arrin shanaad al in la geliyaa ma bannaan arrin lixaad nakira in laga nactiyeeyaa ma bannaan oo nactigiisa waa inuu macrifo noqdaa lixdaa wej ayuu macaarifta ka shabbahaa lixdaa wej ee macaarifta uu ka shabahayana ismuljinsigii nakirada wuu ku khilaafsan yahay sida ayay yidhahdeen waaye haddaba calamuljinsiga magacan cidda lagu magacaabayo saddex qeyb iyo saddex nooc wey calamuljinsiga cidda lagu magacaabaa saddex nooc ayuu u kala qaybsamay acyaan mu'lafa ah yacnii cayn la wada dhaqmo iyo acyaan hayru mu'lafa iyo macaani saddexdaa ayaa loo bixiya acyaan hayru mu'lafa waxaa loo jeedaa waxyaaba xayawaanaatahoo cayna isla markaa bini aadamka ayay wada dhaqmin sida bahallada duurka ku jiro libaaxa iyo xasharaadka masaska iyo waxa lamidka loo bixiyaa waa acyaan hayru mu'lafa acyaan aan la wada dhaqmin usaamatu ucaalatu waxyaabahaasi de waa cayn aan la wada dhaqmin waa loo bixiya acyaan mulafa kaasaa haalib ah acyaan mu'lafaena in loo bixiyo way suurowdaa haalibse ma ah acyaan la wada dhaqmo oo bani aadamka ay ku dhaqmaan haddana calamuljinsi inay u bixiyaan wax dhici kara weeye laakiin ma badna abulmadaa'i faraskaa loo yaqaanaa waa calamuljinsi faraska uu leeyahay faraskana waa wax la wada dhaqmo abudakfa doqonkaa la yidhaha ruuxa doqonka abudakfa abuzaydki waa ku soo marray waagi waa yahay hayaan binu bayaan ruuxa aan la garanaynin magiciisa iyo nasabkii midnaba aan la garanaynin hayaan binu bayaan la yidhaahdaa oo calamuljinsi uu yahay hee waa waxyaaba mu'laf oo la wada dhaqmo acyaanna ah macaanina waa loo bixiyaa sida baratu lilmubarada wuu miaalinayo subxaana wuxuay calamljinsi wuxuu magacani u yahay tasbiixda baratu wanaag samayn ayuu calamljinsi u yahay waa macaaniye garo fajaari xumaan samayn ayuu calamljinsi u yahay kaysaana ballanburintu wuxuu u yahay calamljinsi kaysaan idaa maa ducuu kaysaana kaanat kuhuluhum ila ascaa min shabaabihi milmurdu ayaa beytu shaacira idaa maa ducuu marka loogu yeero kaysaana ballanburin kaanat waxay ahaani kuhuuluhum odayaashooda waxay ahaanayaan ascaa kuwa orod badan ila alqadri ballanburinta u orod badan min shabaabihim ilmurdi wiilashoodii yaryaraa ee garba uusan ka soo bixin odayaashaaba kaga daran kulaha ballanburin qoluu caahinayay odayaasha sawaasin ka asnaan ilximaari walaa tara lidii shaybatin minhum calaa naashi'in fadlan kaasuu la macno yahay sawaasin kuwa waaba siman yihiin kulaa qolub cayni ka asnaanil ximaari dameer ilkihiisoo kale waay dameer ilkihiis sida ay u siman yihiin ay u siman yihiin walaa taraa lidii shaybatin minhum nin cinra leh ku arki maysid calaa naashi'in mid markaa dhashay fadlan inuu ka fiican yahay kii markaa dhashay dhallinyarada ahaaye wax inuu halleeyo la yaqaano iyo odayaashu khalaas waaye dameer ilkihiisay noqdeen kulaha marka kaysaan oo loo isticmaalo ee ballanburinta calamul jinsi bayna u tahay macaani sidaa waa loogu bixiyaa wa wadacuu way dejiyeen libacdi lajnaasi jinsiyaala qaarkood waxay u dejiyeen calaman mafcuulun bihi weeye wuu sukuuniyey waxay ahayd alif inuu ku taago wuxuuna u sukuuniyey daruuratu nadmi sidaa in la yidhaahdaa fiican calamka oo ka calamil ashkhaasi shaqsi calami shakhsiyaalo calamkooda le calamu shaqsigii lamida lafdan xagga isticmaalku kala mid yahay oo markaad isticmaalay sida macrifoo kale ad mubtada bilaa musawir waa annaga wa huwa calamul-jinsiga ayaa cammo a ah, cammu xagga macnaha ka caamsan waayo calamuljinsiga jinsi dhanuu magac u yahay min daaka calamuljinsiga ayuu ka mid yahay umu ciryatin lafdigan oo lilcaqrabi hangarallaha u sugan xasharaadka ayuu ka mid yahay wahaakada uaalatuama la yansarifuhaa daruuratu nadmi buu u tanwiininaya wahaakada ucaalatun ayaa la mida ah oo lithaclabi dawacada u sugan wa miluhu lafdiga bara ah oo lilmabarati wanaag samayn u sugan kadaa fajaari fajaari ayaa la mid ah calamun calam weeye maya fajaari mubtada kadhig fajaari lafdiga fajaari ah calamun calam weeye calamka oo lilfajrati xumaan samayn u sugan kadaa xalu kubaa hore la mid yahay wallahu aclam wsal allah wslam wbaaraka cala nabiyina muxamed wala alihi wasaxbi ajmaciin